alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sal allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeennaana waa kii shanaad ee ka mida ah kitaabkii alcaqiidat اlwaasitiya oo iska lahaa sheekh axmed ibn cabdixaliim ibn cabdisalaam ibni teymiyata alxaraani raximah اllahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa waqowluhu tabaaraka smu rabbika diljalaali wاlkraam wa qowluhu iyo hadalka ilaahay uu yidhi tabaaraka waxaa khayrkiisu batay ismu rabbika rabbiga magiciisa rabbigii diljalaali weynanka u saaxiibka ahaa iyo wal-ikraami maamuusida iyo karaamada musanifku raxmatullaahi calayhi halkan aayaadkan dhowrka hoo soo socda wuxuu ku tilmaamayaa koob iyo toban aayadood oo ka baxsan sifaadkii aynu tirinayno kow iyo laba lahayn sifaadkan tirinayna waxaad arkaysa sifatu samci sifatu lbasar sifatu lru'ya sifatu lcilmi sifatu lmashiica sifatu lmaji sifatu lityaan koob iyo tobankan aayadood oo aayaddan laga bilaabo ilaa tobanka ka dambaysa musanifku wuxuu kaga hadlayaa sifaadkii tirsigooda aan kusoo jiray waxaan ahayn laakiin aan ka agfogeyn oo ah allah subxaanahu wa tacaalaa in laga huufo nuqsaan iyo ceeb kow labo makhluuqiisa in loo ekaysiiyo oo lagu shabahana ilaahay laga huufo subxaanahu wa tacaala koob iyo tobanka aayadoodba sifaadkaasay u noqonayaan sifatu tanzih ilaahay in la hufo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala laga hufo oo laga beriyeelo mumaahalo asaga iyo khalqigiisa inay ka dhaxayso ilaahayna la hufo subxaanahu wa tacaala intaa unbuu ka waramayaa sheikhu raxmat ullahi caleyh u fiirso tabaaraka waxaa khayrkiisu batay ismu rabbika rabbiga magaciisa khayrkiisaa batay ereygaa tabaaraka ilahay keliya loo isticmaalo cid kale looma isticmaalo keligii ayaa lagu ilaaqay allihii jalaali weynanka u saaxiibka ahaa ilaahay waa alla cadiibo weyn iyo wal ikraami karaamada iyo maamuuska khalqigiisana waa karaameeya asna waa alla kariim iyo wanaagsan iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa alla uu yidhi facbud nebi muxamedow caabud hud alle wastabir ku adkayso licibaadatihi ilaahay caabuditaankaad caabudaysidna ku sabar hal taclamu ma ogtahay lahu alle mau og tahay samiyan ay shabiihan wa nadiiran wax ilaahay u dhigma ama ilaahay shabaha miyaad og tahay waa maya ayib u fiirso facbudhu wastabir licibaadatihi hal taclamu lahu samiya walam yakun uma ahaan muusan ahaan dhe walam yakun muusan ahaan axadun qofna kufuwan mid u dhigma lahu alle ilaahay qof u dhigmaa ma jiro iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi falaa tajcaluu ha u yeelina lillaahi alle andaadan kuwa la mid oo la siman walxaal antum idinkuna taclamuuna aada ogtihiin ilaahay cid la mida iyo cid waxlale midna inaysan jirin wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man duul yatakhidu ka yeelanaya min duunillaahi alla sokodi andaadan asnaam asnaamtaasoo yuxibbuuna ay jecel yihiin hum ayaga ka xubbillaahi ilaahay say loo u jecel yihiin oo kaleeto ama ka xubbiillaahi muuminiintu siday ilaahay u jecel yihiin oo kaleeto iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa wa qul waxaad dhahdaa nebiga suubanow alxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaatay alladii allahaasoo lam yattakhid aan yeelanoo samaysan waladan wax cun ilmo ah oo walam yakun uusan u ahaan lahu lilaahi alle shariikun mid la wadaaga fil mulki boqortooyada walam yakun uma sugnaan lahu alle waliyun mid uga gargaaroo ka kaalmeeya min adulli hoosayn wa kabbir weynee hu alle takbiiran weynayn yusabbixu waxaa hufo uu subxaano laystaa lahu aye lilaahi alle maa makhluuqa fi samaawaati cirarka ku dhex sugan iyo wamaa makhluuqa fil ardi dhulalka ku dhex sugan lahu alle waxaa u sugnaaday almulku boqortooyo walahu allo waxaa u sugnaatay alxamdu mahad wa huwa allana calaa kulli shayin in wax kasta qadiirun midkii kara weeyaan iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa tabaaraka waxaa khayrkiisu batay alladii allaha nasala soo dejiyey alfurqaana kitaabka qur-aankaa kala geeyaha xaq iyo baadil ka kala geeya calaa cabdihi addoonkiisa muxamed ah liyakuuna qur-aanku suu u ahaado ama liyakuuna addoonka alla suu u ahaado nadiiran mid u diga lilcaalamiina uunka alladii allihii ayaa khayrkiisu batay lahu asaga uu u sugnaaday mulku samaawaati lahu asaga ay u sugnaatay mulku samaawaati cirarka lahaanshahooda iyo wal ardi dhulalka lahaanshahooda oo walam yattakhid aan samaysan waladan wax caruur ah walam yakun lahu asagana aysan u sugnaan shariikun cid la wadaagta filmulki boqortooyada wa khalaqa alla wuu uumay kulla shayin wax walbaa faqadara wuu jaangooyahu shay kasta taqdiiran jaangoyn iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi matakhada ma yeelan allaahu alle min waladin wax ilmo ah wamaa kaana maysan ahaan macahu ilaahay la jirankiisa wamaa kaana muusan ahaan macahu alla la jirankii min ilaahin ku la caabudoo xaq ah idan hadday sidaasu jiri lahayd oo ilaah kaloo la caabudo uu jiri lahayd oo xaq la dahaba wuu la tegi lahaa kullu ilaahin ilaah kasta bimaa makhluuqii khalaqa uu abuurtay buu la tegi lahaa wala calaa wuu ka mari lahaa bacduhum qaarkood ilaahyada calaa bacdin qaarka kale waa haday jiri lahaayeen subxaanallaahi ilaahay hufnaantii ayuu ka hufan yahay camaa wixii yasifuuna ay ilaahay ku tilmaamayaan allihii caalimi lgaybi oo subxaanallaahi lafduljallaalaha caalimi lgaybi laga nactiyo allihii caalimi lgaybi waxyaalaha maqal ku cilmi lahaa ee garanaya iyo washahaadati waxyaalaha joogaba fa tacaalaa ilaahay wuu ka sarreeyaa camaa waxay yushrikuuna ilaahay ay la wadaajinayaan falaa tadribuu ha u yeelina lillaahi alle alamhaala tusaalayaal aad ilaahay makhluuqiisa ku shabbahaysaan inallaaha alle yaclamu wax walbuu og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna wax walba ma ogidin wixii laydiin sheego unbaad garanaysaan oo ilaahidii soo gaarsiiyo qul waxaad dhahdaa nebiga suubanow innamaa xarama wuxuu un diiday rabbii rabbigay alfawaaxisha waxyaalaha xunxun maa wixii dahara muuqda oo minhaa faaxishada ka mid ah iyo wamaa wixii batana qarsoon iyo wal ifma dembiga iyo wal baqya xadgudubka biqayri alxaqi xaqla-aanna dadka lagu xadgudbo wuxuu kaloo ilaahay reebay oo xarimay wa an tushrikuu inaad la wadaajisaan billaahi alle maa shay lam yunasil uusan soo dejin bihi biishraakihi la wadaajintiisa ilaahay loogu daro suldaanan wax caddayn ah saddex wuxuu kaloo alla reebay wa an taquuluu inaad dhahdaan calallaahi alla dushiisa maa shay laa taclamuuna idaan garanayn koob iyo tobanka ayadood wa kuwa ah. koob iyo tobanka ayadood sidaad u jeedid waxay ka hadlayaan allah subxaanahu wa tacaala in la nasaho kow xumaan iyo nuqsaana laga nafiyo laga nasaho labo in ilaahi laga nafiyo oo laga dheereeyo makhluuqiisa cidday doonay ha noqotee inuu ilaahay u shabaho weegyahay wax loogu daro ayadana laga dheereeyo ayib koob iyo tobankaa ayadood inay qaabkaa u hadlayaan waxaa laga faa'iidaysanayaa dhowr qodob tusaale ahaan waxaad arkaysaa oo shiikhuu sheegay ilaahay nuqsaan iyo ceeb iyo dhimanaansho in laga hufo makhluuqiisana uusan meella ka shabahin shan qaybood bayna ka muuqanaysaa aayaadka koob iyo tobanka hon akrinay iyo shan dhinac kow allah subxaanahu wa tacaala waxaad u jeedaa inuu nafyi sariixa diidma cad oo qayaxan uu diiday ilaahay cid inay shabahdo xaggee laga qaadan hal taclamu lahu samiya bimacnaa istifhaam weeye ma ogid ilaahay cid shabahda iyo cid matasha midna waa diidmo iyo nafyi ilaahay uu iska dheereeya hawsha sayada ah labo taasu diidmo nafyiyay ahayd tan labaad waxaa weeye waa nahyin reebid ah oo inaga laynala hadlayo oo mubaashir oo cad oo lainoo diidan yahay ilaahay makhluuqiisa inaynu u ekaysiino waxaa laga qaadanayaa falaa tajcaluu lilaahi andaadan ayadana sumaynayso mar meeshu kuma qora wa antum talamun waa nahyi marka innagaa la inala hadlaya tii hore ilaahay asagaa iska hadlay hal taclamu lahu samiya ma u ogid weeye tan laakiin innagaa la inala hadlaya taas horeba nabigaa lala hadlayay sal alay waslam iyo mukhaadabay hal taclamu ma u og laakiin ilaahay asagaa iska nafiyey tanina waa nahyi inaga laynala reebayo oo laleeyahay falaa tajcaluu lilaahi andaadan kuwo ilaahi la mid ah dembi ilaahi laga gala dembiga ugu weyn baa nabiga inta la weydiiyey buu wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak ilaahi inaad cid la siman u samayso ood leedahay ilaahi iyo hebel sideedaba ogow gaalada xataa qolyihi mushrikiinta carbeed ah ilaahay cid baa wax la abuuratay ama wax arsaaqda maysan maysan lahayn waa diidanaayaan laftirkooda laakiin meeshay sartu ka quruntay oo wax ka hadlaynaya waxay ahayd waxay leeyihiin ilaahay makhluuqaadkiisa qaar ka midu wuxuu geliyey awood ah inay iyaguna tasarufaan oo siday rabaan ay sameeyaan marka asnaam iyo geeda inta qorteen bay yihahdeen ayaguna waa ilaahyo waa la caabudaya war ilaahay keliga caabuda markii la yeerana ajcal alihata ilahan waaxidan bay qaybtaasi marka waxaa weeye waa nahyin ilaahay uu reebay ilaahay makhluuqiisa meel inaan uga shabahno qaybta saddexaad waa tanziih iyo weyneyn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isnasahayo xumaan iyo ceeb iska hufayo xaggana uu isweyneynayo labadaa aayadood oo midna casharkeenu ka bilowday tabaaraka smu rabbika iyo suurat lfurqaan birowgeeda aayadda oo aayadda sideedaad oo baabka ee casharkeenna ah tabaaraka aladii nazala alfurqaan labaduba waxay ku tusinayaan tacdiim ilaahi uu isweynaynayo khayrkiisaa batay waa weyn yahay waa alla cadiima ayib taasina waa tansiih qodobka afraad oo ku tusinaya arrimaha noocaasa aayaadku inay ka hadlayaan ilaahay wuxuu joojiyo istaajiyey cadaymo ku tusinaya kelinimadiisa iyo ilaahay inuu hufan yaho ceeb ka hufan yahay cid la midana aysan jirin buu ilaahay wuxuu u keenaa caddaymo markaasuu wuxuu ku leeyahaa ma takhada allaahu min waladin ilaahay caruur ma samaysan mana leh markaasuu weliba wuxuu sheegay alle hadday dhici lahayd ma takhada allaahu min walad ilaahay caruur ma leh wamaa kaana macahu min ilaahin ilaahyo la jira asagana ma jiraanoo xaqu in la caabudo mutaysta hadday jiri lahayd maxaa imaanaya dee waxaa imaan lahayd la ladahaba kullu ilaahin bimaa khalaq masale waxaa jirta qolyaha mutakallimiinta ay ka hadlaanoo caqliyaadka noocaasoo kalea markay ka hadlaan taqsiimaadka mumaanaco loo yaqaano oo waa maxay hadday ilaahyo badan adduunkan ka jir lahaayeen iyo koonkan ilaahay suu waxay noogu tusaalayay bal u fiirsa cajibnimadeeda la ladahaba kullu ilaahin bimaa khalaq tusaale hadday laba ilaah jiri lahaayeen oo midno cirka abuurtay midno dhulka abuurtay la ladahaba kullu ilaahin bimaa khalaq mid walba wuxuu abuurtuu la tegi laha waxaa kaloo meesha ku qoran u fiirso walacalaa bacduhum calaa bacdi waana dagaalami lahayno qaarba qaarka kale ka guulaysan lahaa markaasaa waxay culimmadu ku tusaalayen mutakalimiinta qaar ka ah, waxay leeyihiin mumaanacadu waxaa weeye ilaahiyadii badnaa tusaale laba ilaah hadday koonkan ka jiri lahayd oo cirkiiyo dhulka u talin lahaayeen oo iskhilaafi lahaayeen oo odhan lahaa anugu cirkaan iyo dhulkaan waxaan rabaa inaan gilgilo dhulgariir baan ridahaya waa socodsiinahaya kii kalena uu yidhaahda maya inaan dhidibada u aasaan raba oo isan dhaqdhaqaaqin oo saa isu khilaafaan saddex mid baa imaan lahayd wixii ay labaduba doonayeen inay socoto hirgasho oo maxaa imaan lahaa dhulkii cirka waana dhaqdhaqaaqahayaan waana taagan yihiin waa mustaxiil maba dhici kartaba dhulkay cirku inay lulanahayaan xaggana ay taagan yihiin waa mustaxiil ma suurtowdeen marka sababtoo ah laba naqdiidoo iska soo horjeeda weeye hal waqti dhulki cirkuba waa soconayaan isla hal mar waana taagan yihiin ma suurta gasheen labaduba marka wixii ay samaynayaan waan dhaqaajinhayaa iyo waan socodsiinayaa labaduba ha u hirgasho mustaxiil bay noqon lahay maya labadiiba hadday u suurtoobi lahay u suurtoobi waayi lahayd ka war labadiiba uma suurtoobin kii yidhi waa dhadhaqaajinayaana waxma suurtoobin kii yidhi ma dhadhaqaajinayana waba ma dhaqaajinayana waxuma suurtoobin ayagana laba shay oo mamnuuca inay wada joogaan fii hal fii aanin waaxidin hal waqti baa imaan lahayd mustaxiil bay noqon lahayd qodobka saddexaad wuxuu noqon lahaa ilaahyadii iskhilaafay haday jiri lahayd caqliyad wax laga hadlaayo hadday jiri lahayd oo iskhilaafaan mid yihahdo waan dhadhaqaajinaya oo taxriig baan ku samayn midna uu yihahdo may ibaat baan ku samayn haday kala xoog bataan oo midu hawshii ku guuleysto maalan kii dhadhaqaajinayaa guulaystay kaa unbaa ilaah noqonaya kan kaleetana waxaa meeshii ka soo baxay cajzi iyo taagdaro inuusan awood lahayn oo laga taagdarto laga caalsareeyey sida awgeed u fiirso ninkii yidhi dhowr ilaa hadday jiri lahayd lama dhaqnaadeen amedamedfarxidjaaban ka dhigaysa khayr allaha siiyo nin odayho ku gebiyey buu yii dhowr ilaa hadday jiri lahayd dunida lama dhaqnaadeenba waa sax lama dhaqnaadeenba nin walbeet waa ilah walbeet wuxu ohan laha waxayga kaxaysanahay laakiin dunidan hal ilah baa ka jiro xaqa waxyaalaha makhluuqa ah oo aadamuhu ay yidhaahdaan ilaah baan ka dhigana kuwa malaa'igta caabuda iyo kuwa nabi ciise caabuda iyo cid makhluuqo ayaga loo taliyo ayay caabudayaan sida ogeed suuraddan suurat lfurqaan tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi aayaadkaa dhammaaday aayaadka ka dambeeya ilaahyay samaysteen ilaahyadaasoo geeri ma awoodaan oo nolol ma awoodaan oo ma soo saari karaan oo naftooda waxma tari karaan oo dhib iyo dheef gacanta kuma hayaan ilaahya noocaasay caabudayaan marka ayib qodobka afraad marka wuxuu noqday ilaahay subxaanahu wa tacaala adilo cad inuu u keenay ilaahnimadiisa iyo xaqnimadiisa iyo wixii ka soo horjeedo oo ilaahnimo loo sugay inaysan jirin aayadaasaana ku tusinaysa ayib qeybta shanaadi waxaa weeye waa daliil ku tusinaya taxriim oo ah shirkigu ilaahay cid in loogu daraa inay xaaraam tahay cibaadada iyo xuquuqda ilaahay oo khaaska ah cid kale in lala wadaajiyo inay xaaraam tahay waa aayadda ugu dambayso inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha soo ma jeeda waxaa ugu dambeeya aayadaas wa an tushrikuu billaahi maa lam yunazil bihi sulطaana shantaa qodob ama shantaa dhinac markii laga eego xagga nafyiga iyo diidmada xagga nahyinta iyo reebidda xagga waxa weeyaan tansiiha ilaahay uu isnasahay oo isweyneeyey xagga caddayma inuu u keenay inuu ilaaha xaqaa yahay iyo shirkigu inuu xaaraan yahay kulligood dhankaa marka laga fiiriyo waxay ku tusinayaan koob iyo tobanka ayadood tansiyahaas ilaahay la hufayo wax kastoo xumaan iyo ceeb iyo nuqsaanana laga hufayo wax kastoo wanaagana loo sugayo ayuu musanifku meeshaan kaga hadlo tabaaraka tabaarakaas ismu rabbika diljalaali walikraam iyo wa qowluhu hadalkiisa ilaahay uu yidhi facbud caabud hu alle wastabir ku adkayso licibaadatihi cibaadadu waxay kaa rabtaa sabar salaadii baa sabar kaa rabta soonkii baa sabar kaa raba macaasidii inaad iska ilaalisid baa sabar kaa rabta daacadii inaad ku adkaysataa sabar kaa rabta naftaadii inaad diinta ku xakamaysid oo baritaanka jahliga aad ka saartaa sabar kaa rabta cibaadada ilaahay ku sabr ku adkayso hal taclamu ma ogtahay maba ogide lahu alle inuu u sugnaaday samiyan ay shabiihan wa nadiira wax shabaha ama ilaahay u eg may maba jirto walam yakun uma ahaa muusan ahaan axadun qofna kufuwan mid u dhigma lahu alle waa soo marray soomaha waa soo marray axadiyada ilahay marka casharka aayadaha ku tii ugu horreyso ku bilownay wey suurat likhlaas iyo wa qowluhu falaa tajcaluu ha u yeelina lilaahi alle andaadan kuwa la siban oo aad ilaahay kala mid dhigaysaan andaadaasoo yuxibu eh, andaadaasoo andaadan walxaal antum idinkuna taclamuun aad ogtihiin waad ogtihiin ilaahay suu wax u abuurto iyo suu wax u arsaaqo iyo milkigiisa iyo boqortooyadiisa iyo lahaanshihiisa wax lamid mid ah inaysan jirin ayib wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man duul yatakhidu ka yeelanaya min duunillaahi alla sukadi andaadan asnaam iyo awthaan andaadaasoo yuxibuuna ay jecel hum ayaga ka xubillahi ilahi jacaylkiisa laba tafsiir ba halkaa ku jirta mid waxaa weeye waa niman mushrikiin ah ilaahina waa jecelhay leeyihiin asnaamtana waa jecel yihiin weliba waxay leeyihiin labadaa jacayl waa noo siman yihiinoo sidaan ilaahay u jecelnahay iyo sanab hebel sidaan u jecel lahay manaata iyo cuse iyo laata waa isku mid horey baan waxaan hadda ka hor uga hadalnay shirkiga eh, maxabada aadamuhu u wax jeclaado waa qaybo badan tahay waxaa ka mid ah inaad jeclaatid ilaahay dartiis wax u jeclaatid ilaahay wuxuu jecel yahay inaad jeclaatid ilaahay wuxuu jecel yahay inaad jeclaatid waa qeyb diinta ka mid waana jacaylka uu saxsan wuxuu ilaahay jecel yahay inaad jeclaatid waa jacaylka uu saxsan oo towxiidka ah oo jacaylka muminiinta lagu yaqaana waladiina aamanuu ashaddu xuba lilah wuxuu ilaahay jecel yahay jecel yihiin jacaylka labaad waxaa weeye almaxabatu maca allaahi ilaahay iyo cid kalaad isla jeclaanaysaa oo simaysaa jacaylka noocaasa oo inaad tidhahda ilaahina waa jeclahay sanam hebella waa jeclahay jacaylkooduna waa ii siman yahay maxaba shirkiya loo yaqaanaa janno laguma galo cadaabna lagagama badbaado towxiidna kugu ansixi maayo gaalnimana kaga badbaadi maysid qofka noocaasa jacaylkuu sheeganayana jacayl oo xasanaad ka helaya maah waa kuwan waa kuwan ayaddu kahadasa oo minanaasi man yatkidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illaahi waa laba jacayl marka jacaylka saddexaad waxaa weeye mid wuxuu ahaa almaxabatu maca allaahi midna wuxuu ahaa almaxabatu ilaahay wuxuu jecel yahay in la jeclaado kan saddexaad waxaa weeye inaad qof jeclaatid dar ilaah inaad u jeclaatid kii horeeto ilaahay wuxuu jecel yahay buu soo gelaya qayb ka mid a noqonaya waa nooc jacaylka ka mid a ayib waa nooc jacaylka ka mid a inaad tidhaahdid ilaahay jeclaan maayo cid kalaama jeclaanayaana ayado dee waa budo gooni u tumaanba maxabada iyo jacaylka waxaa ka mid ah mid iska dabeeciyo caadi ah qofka ooman biyuu jecel yahay qofka gaajaysan cuntuu jecel yahay waa daalantahay tahay hurdaad jeceshahay waxoogaa wax weyaan lacag baad rabtaa waa jeceshaha waxyaalaha noocaasoo kaleeto xaaskaagaa jeceshaha aabbahaabaa jeceshaha ilmahaagaa jeceshaha qofkii ixsaan kuu galaa jeceshaha waa jacayl iska dabeeciya kaas ammaan gooniyana maleh ceeb gooniyana male waa iska mubaax caadi ah wuxuu habda ku ammaanaanayaa ama ceeb ku yeelanayaa asagaa ula dhaqantay jacaylkaad ilmahaaga iyo xaaskaaga jeclayd hadday ka dhalato inay xaaraam ku cunsiiyaan oo xuduuddii ilaahay aad tilowdid jacaylkaasu markaa jacayl xun buu noqonaya malfanquurka jacaylkaad reerkaaga iyo ilmahaaga iyo aabbaha iyo hooyadaa jeceshahay hadduu noqdo jacayl ku dabran oo ku seetaysan ilaahay diintiisa oo wixii ilaahay diintiisa ay kaga bayraan aad leedahay joojiya xagga u noqda oo wixii diinta ilaahay ay ku suxan yihiin aad ku taakulayso ku taageerto ku garab ugu noqotid jacaylkaas ajar baabaad ka helaysaaba adoo xaaskaagii jecel baad ajar ka helaysa jacaylkaas jeclayd baad ajar ka heli ilmahaaga adoo jecel baad jacaylkii ajar ka heli aabbahabaad jeceshaha ajar baad ka heli hooyadaabaad jeceshaha ajar baad ka heli diinta ilahay baad u kaalmaysato dhankii diineed baad ka fiirisa markaas ayib laakiin haddii ay kula weecdaan xaaraan kula aadaan markaa madmuun buu noqonaya wuu kharibnaanaya haddaba qolyahaani ilaahay baan jecella yidhahdeen asnaamtana waa lahay wax ay u taraysa lama arka waa maxaba shirkiya wey tafsiir labaad baa wuxuu yahay wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaadan yuxibuunahum waxay jecel yihiin asnaam ay jecel yihiin bay leeyihiin ka xubbillaahi sida mu'miniintu ilaahay u jecel yihiin oo kaleeto haddee mu'miniintu siday ilaahay u jecel yihiin waa jacayl khaalisa kuwan jacaylkay jecel yihiin asnaamta iyo ilaahay baan isku wadna ay leeyihiin waa jacayl baraxan oo mushri shirki awey isku mid marka ma ah isku mid ma aha ayib waqul waxaad dhahdaa alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allahaasoo lam yatakid aan yeelan waladan ilmo u fiirso ilaahay ilmo male mana samaysan wax allaala waxa koonka ka jiroo dhan buuba asagu abuurtayba horeyna waxaan u tilmaanay sideedaba ilmo in la raadiyo ilmo la samaysto maxaa keenaya baahi dad qof ilmo leh dacfi baa u geeyey nin reer leh dacfi baa u geeyey qof la qaboo dumara dacfi baa u geeyey shirikaad iyo kambaniyaal waaweyn oo wax isku darso lagu leeyahay waa malyaneer kulligood dacfi baa isu geeyey xoogaa lacagtiisuu fiiriyey wuxuu arkay inuusan isku filayn markaasuu leeya hebelow waxaanaan hayaa maxaad haysaa kaala wax igu darso aynu shirgowno kambani aan asaasno aynu magac la baxno aan sharciyayno kulli waxaaso dhan waa dacfi wada haysta gooni isitaag buu iska waayey ciduu marka isku tiiriyu u baahday waxay la qabsuulaya marka bani aadamka saasaa lagu yaqaana kulliga bacfi baa isu geeyey laakiin ilaahay haniyun kulli aadamaho dhan waa ka deeqtooma kulligood hadday gaaloobaan ilahay waxba ka nusqaami maayaan kulligood hadday muslimaan xataa shaydaan hadduu soo islaamo suwan islaamaynin ilahay waxba u kordhin maayo ma la fahma marka ilaahay inaad ilmo u tiirisid baaba nuqsaanka yaa nuqsaan ceeb ah ilahay ad ceebeynaysi aadamaha laakiin inay ilmo yeeshaan iyo xoogaa dacfi asagaa haysto isku soo kabayaayo axruur baan leeya leeyahy xaas baan leeyahay xoogaa beesahan haysta waxaaso dhan waxaa ka keenaya waa dacfi asaga haysta eber asagii baa taa ag isku soo kabaya xoogagaanu isku marka asaga ammaan bay u inuu carruur dhalay inuu xaas leeyahay inuu lacag leeyahay inuu xoogaa boos yahay inuu jago gaaray ammaan bay asaga u tahay dacfigiisi baa kor usoo ka soosooka soo kabanaya walam yakun lahu shariikun fi lmulki tii hore caruurba ilaahay caruur ma leh tan labaad waxaa weeye cid ilaahay koonkan la maamusha iyo cid lalahoo sheer kula a ah midna ma jirto sababtoo a ah qof cid wax la wadaagta u baahan haddaad aragtid waa qof daciifa daciif ah. waay ilaahina subxana wa tacaala haniyun way qawi cid walba ka xoog badan cid waxlale marka lama arko walam yakun lahu waliyun min adulli hoosayn ilaahay haysatay iyo taag darro cid inta uga kaalmayse laleeyahay ilaahay waxaasaa ku dhacaya garab haa la siiyo ha loo kaalmeeya iyana ma jirto taasuna ma jirto khalaas marka caruur male uma baahna cidina wax lama le cid uu uga baahan yahay inay wax ka taageertana ma jirto sababtu waxa wey qofka u baahan in wax laga taageero dowlado xoog badnaa waxaad arkaysaa karoonuu inta saameeyey la leeyahay waxa weeyaan bangiga adduunka wax u daymanhaya wax siinahaya ayagaba waag hore wax awood sheegan jiray kulligo ducafay ahaayeen ayagaa wax isbiday mooyaane ducafay ahaayeen laakiin ilaahay cid uu uga baahan yahay inay wax ka taageerto ma jirto subxaana wa tacaala ayib wa kabirhu takbiiran haddaba ilaahay weyne takbiirso ilaahay waa weyn yahay waana wanaagsan yahay ereygaa ah alxamdu lilaah laba macne ilaahay in aad ku mahadisid waxyaalaha keenaya waxaa ka mid ah ilaahi waa kaamil dhammaystiran kamaalnimadaasa dhammaystiran baa waxay keensanaysaa inaad ku mahdiso alxamdu lilah ad tiraahdi tan labaadi waxaa weeye waa ixsaan badane makhluuqiisu dhan ixsaan buu u sameeyey cid uusan ixsaan ilaahay u gelin lama arko ixsaankaa iyo wanaaggaa uu sameeyaa waxay keenaysaa inaad tirahda alxamdu ilaahu kamaal baad leedahay iyo dhammaystiran waad ku mahadsantaha alxamdu ilaahu muxsin baa taho wanaag baad ii samaysay samaad ii samaysay waa i abuurtay waa i hanuunisay waa arsaaqday dhagaad isiisay indhaad isiisay oxyjiinka iyo hawadan qaadanaya adaa isiiyey samaad ii samaysay wanaag ixsaankaad ii samaysana ilaahay waad ku mahadsanta ayib alxamdu lilah marka saas wey yusabbixu waxaa u subxaanalaysa lilaahi alle ama u tukada maa makhluuqa fi samaawaati xagga sare ku sugan makhluuq waa laba qaybood qayb saddexaad ma leh qayb sare iyo qayb hoose qaybtii sare yusabixu lilahi maa fi samaawaat samaawaadka ayagoo jiriya agga sare ilahay usubxaanlaysanayaan oo tukanayaan wamaa fi lardi iyo waxa dhulka ku dhex sugan dhulka laftirkiisu ay ka mid tahay ayaguna ilaahay bay u subxaanalaysanayaan ayib suuratu taqaabun baa sidaa ku bilaabatay qur-aanka ereyga subxaan ah iyo tasarufaadkiisa qaba badan buu u isticmaala mar waxaad arkaysaa ficil amar buu ku imaanayaa subxaanalaysigu sabix isma rabbika laclaa sabix subxaanalayso ficil amar marra wuxuu ku imaanayaa mudaaric sida kuwaan kale suurada badan tanoo kale suurada badan yusabixu lilaahi waxaa ilaahay u subxaanalaysta marra wuxuu ku imaanayaa ficil maadi ah sabaxa lilaahi marra wuxuu ku imaanayaa ismi masder subxaana aladii asra macnaheedu waa maxay xaalad kasta haddii hadda la joogo iyo hadhowoo soo socota iyo hadda ka hor mar walba ilaahay xumaana waa ka hufan yahay kamaal iyo dhammaystiranna waa leeyahay xaalad la odhanaya xaaladaasaa ilaahay nuqsaani soo gaartay ma i jirto weligii ilahay waa waa ceeblaawi ceeb male ceeb male ceeb male ilahi subxana wa tacaala ayib marka ereyga yusabbixu lilaahi laba macno laba macnaa isla soo gelaya tanziihullaahi can alcuyuub ilaahay ceebaha in lagu hufoo la yidhaahdo ilaahay ceeb ma leh wax ceeb iyo xumaana ilaahay ma leh iyo tacdiimuhu wa ijlaaluhu ilaahay in la weyneeyo oo dee ilaahay markaad tidhahday ilaahay ceeb ma leh subxaanallah aad tidhaahdid waxaad ilaahay u sugtay waxaad ka nafyido u diiday cagsigeedoo kamaal iyo dhammaystirana oo ilaahay inuusan waxa weeyaan inuu kamaal leeyahay yusabixu lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi lahu alla waxaa u sugnaaday almulku boqortooy makhluuqa haday noqoto abuur asagaa abuurtay <clears throat> asagaa abuurtay hadday lahaansho milki ahaansho noqotona asagaa leh sidaa ogeed haddaad halka caawa inta istaagto la soo baxda gacantaan iska jarhaya masaajka dadka joogaa kugu qabsanahaya waa gacantaada adeer anaa iskale haddaad tirado jaranaya gacantayda waan isku yara dhacsannaho midigtaan iska goynaya way ku qabanayaan dadku oo maxay kugu haystaan waxay ogyihiin dadku gacanta adugu inaadan lahayn milkigaagaba maha ilahay baa iskale allah iskale ayib sidaa awgeed ma gedi kartid gacantii gacantii ma gedi kartid milkigeedu ilahay buu khaas yahay allah iskale marka abuur hadday noqoto asagaa ku abuurtay lahaansha hadday noqotona asagaa kuleh alla iyo aadamu waxay ku kala duwan yihiin dharkaa caawa aad qabtaan oo masaajidka aad ku wada fadhidaan kambaniyaal baa soo saaray kambaniga caawa qamiiskaaga soo saaray hadduu masaajidka kugu so dhexgulo kambaniga ii bixi qamiiskaan ku yidhahdo waa dagaalamaysa adeer milkigayga wey magaciisa fiir buu kuleya kayga kamanigaygaa ku qoran anaa la soo baxay anna waa gato beesadeedan kala baxday lacagtayda milkigiisa asagaa laha laakiin wuu ka wareegay bani aadamku waa saas wixi adugu aad samayso ku tiriya tacabeeshay qole kale aad iska waxaysana masaajidkan qolyaa dhisay dhagax iyo rafaadka iyo silca i ka maree ma sheeganahaya waa ka maqan yihi ayib laakiin ilaahay intuu ku abuuroo ku sameeyey weligii milkigiisa kama bixi karta isagaa kule waxaa intaa u heliyo milkigiisa soo galaya tasarufka hadday noqoto uu ku maamulayana isagaa ku maamulayo kumaqooraday sida uu rabu kaa dhigin midbuu rag ka dhigin oo midbuu dumar ka dhigin oo midbuu waxa weyaan fool xumayn oo midbuu qurux badan kulligood waa quruxsayin lakin waa kala duwi oo mid baa la imtixaamin oo mid baa la fiicnaysiinin sidii ilaahay uu kugu talagalay hal dhinacna kama mari karti lahu lmulku walahu lxamdu mahad baa u oo wax kastoo uu sameeyo waa ku mahadsan yihi caafimaad haduu ku siiyo alxamdu lilah haddaad xanuusan tahayna alxamdu hadii waxa weeyaan aad dhimanayso oo qaar leedaan waa alxamdu lilah waa ku mahadsan yihi qaar hadday badbaadaan waa alxamdu xaalad kasta wuxuu ilaahay sama abaar hadduu inugu rido anagu waxaan shaqaysanay sababkeed alxamdu lilah waa mahadsan yihi roob hadduu ina siiya raxmadna alxamdu lilah faqiir hadduu kaa dhigay waa mahadsan yihi maslaxadaada ku jirtaa laga yaaba ani hadduu kaa dhigo ilahay waa mahadsany wax kasta uu sameeye ilahay waa ku mahadsany wax kasta uu sameeye ilahay waa ku mahadsany ayib walahu alxamdu wahuwa allana calaa kulli shayin wax waliba qadiirun mid kara weeye wax walba ilaahay waa awooda qudradiisa iyo awooddiisa iyo wa qowluhu hadalkiisa alluu yidhi tabaaraka waxaa khayrkiisu batay alladii allaha nasala soo dejiyey alfurqaana kala geeyaha xaqa iyo baadilka kala geeya waa qur-aankiie calaa cabdihi addoonkiisa maxameda kusoo deji nabi moxamed ilaahi baa isu aanaya addoonna ku magacaabay calaa cabdihi waa nebi moxamed tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi alxamdu lilaahi aladii anzla calaa cabdihi subxaana aladii asraa bicabdihi kulli waa nebi maxmed waa laga hadlay alayh isalatu wasalaam sida owgeed nabi moxamed cabdullaahi in lagu magacaabo addoon ilaahi uu yahay sharaf iyo karaama uta sababtoo ilahayba muxuu kuu abuurtay soo cubuudiyatuhuma inaad caabudid cabdullaahi buu ahaa nebigu sal alay dadka qaar baa waxaa laga yaabaa cabdullaahi inay nebiga u quuri waayaan ma nebiga cabdullaahi cabdullahi addoon soo maa hadda addoon waaya laakiin addoonnimada ilaahay uu yahay addoon cid kale uma ah ayib rasuulkiisana wuu ahaa marka nebigu addoon ilaahi buu ahayo ilaahi ma ahayn cibaado in la asaga la caabudana xaquma leh laa asaga walaa ambiyada kaleeto rasuul ilaahi oo ilaahay karaameeyo oo daaca weeyaan waajib ay tahay in la ixtiraamo la jeclaado naftiiyo maalkana laga horbaryo liyakuuna suu u ahaado furqaanku oo qur-aankii ah lilcaalamiina uunkoo dhan nadiiran mid u diga nebigana waa laga dhigi karaa ismakaan liyakuuna nebigu suu u noqdo ama addoonka alle alladii allahaasoo alladiida horete ka nactiye tabaaraka aladii alladii allahaasoo lahu asagay usugnaatay mulku samaawaati waalardi cerarka iyo dhulalka lahaanshahooda katalintooda maamulidooda walam yatakid ilaahay ma samaysan waladan ilmo walam yakun lahu alla uma sugnaan shariikun cid wax la wadaagta filmulki boqortooyada wa khalaqa alla wuu abuuray kula shay wax kasta wuu abuuray faqadarahu ilahay waa jaangooye intaad dheerar la eg tahay sidaad u eg tahay xaaladaada nololeed midaada caafimaad midaada hanuun intaad dunida joogaysid faqadarahu ilaahay waa jaangooye taqdiiran jaangoyn wax walba alla abuuray qadar bay leeyihiin loogu talagalay iyo wa qowluhu hadalkiisa alle uu yidhi matakhada ma yeelan mana samaysan allaahu alle min waladin wax ilma ah wamaa kaana muusan ahaan macahu alla la jirankiisa min ilaahin kulla caabudoo xaq ah idan markaa hadduu ilaah kala jiri lahaa oo xaqnimo lagu caabudo aan alla ahayn la dahaba wuu la tegi lahaa kullu ilaahin ilaah kasta bimaa wixii khalaqa uu uumay walaa calaa wuu ka mari lahaa bacduhum qaarkood calaa bacdi qaarka kale subxaanallaahi alle hufnaantii ayuu hufan yahay camaa shaygii uu ka hufan yahay yasifuuna ilaahay ay ku tilmaamayaan caalimi lgaybi allihii caalimi lgaybi waxyaalaha maqan midka ku cilmila ahaa iyo washahaadati waxyaalaha joog horey baan u tilmaanay marka la leeyahay caalimu lgeybi washahaadati waxyaalaha maqan iyo waxa joogaba waa ogyaha waxa ay wax ka maqan yihiin waa inaga oo aan wax badan ogeyn ee ilaahay wax qeyb ka aho uusan ogeyn ma i jirto wax walba ilaahay wuu ogyahy inagaa marka wixii macluumaadkii ilaahay subxaana wa tacaala iyo makhluuqaadkiisa qaar ka mid a ah, ma qeybna layna tusay qaybna inaan ogeyn caalimulgeybi waxyaalaha maqan oo dadka ka qarsoon midka og weeyaan marka iyo washahaadati waxay ujeeda fatacaala alla wuu ka sarreeyaa camaa waxay yushrikuuna ilaahay la wadaajinayaan falaa tadribuu ha u yeelina lilaahi alle al amhaala tusaalayaal oo laga wado kuwa ilaahay aad kala mid dhigaysaan oo aada leedihiin ilaahay bay la mid yihiin ha usamha u samaynina ina allaaha alle yaclamu wax walba waa ogyahay wuxuusan ogeyn lama arko wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin qul waxaad dhahdaa nebiga suubanow innamaa xarama wuxuu diiday rabbii rabbigay alfawaaxisha waxyaalaha fawaaxishtaahee xunxun ilaahay waa diida taas horta qabso maa wixii dahara muuqda oo minhaa fawaaxishta iyo xumaha ka mid ah iyo wamaa wixii batana qarsoon xumaha dadku ay sameeyaan qeybna way la jahraan oo banaanka keenaa qawanaanta macaasida daraagiska dhaqan xumada banaanka dad la imaanaya waxna waa wax qarsoono laga yaabo albaabada inuu la xirtoo la dhuunto labaduba haddii ay qarsoon tahay xumaato iyo hadday muuqato labaduba waa xaaraan qolyihii carbeedba waxay samayn jireen oo gaalada ahaa nabiga waqtigii la soo diriyey noolaa zinada qofku hadduu banaanka ula soo baxoo la jahro ceeb bay u arki jireen hadduu laakiin gurigiisa ku dhex samaynaya boqol jeer maanta haduu zinaysan dhib maysan arki jirin shareecadu labadiiba marka waa isla tuurtay labadiiba waa isla tuurtay safaax wax la yihahda ku magacowday marka walaa mutakidii akhdaan idinkoon saaxiib hoosaad iyo dino hoose samaysanaynin waa tii labadaba laga reebay marka lama ogola marka maa dahara minha wamaa batan sida qaybta muuqatoo daahirka ah iyo qaybta qarsoon labaduba waa xaaraam inaad la dhuumatay kugu xalaaloobi mayso bil rabadan haddaad albaabka soo xirto biyo ka dharagti waad kariinka intay iska tirtay ama caana ka dhert soo dhaqaajis sidaa xalaal kugu noqon mayso ayib macaasida haddaad tirahda anugu waa la dhuuntaayo sigaarka gurigan ku cabaayo jaadka gurigan ku cunaayo khamrada waxa way habeenka jumcada iyo sabtidaan cabaayo laymana oga nacnac iyo xanjaan inta kasoo dhergaan masaajidka soo gelahaya inaad la dhuumatay macaasidii xaaraannimadii shaygan ka saari mayso marka maa dahara minha wamaa batal labadaba waa xaaraam ayib wal ifma iyo guud ahaan dembiga iyo wal baqiya xadgudubka in dadka lagu xadgudbo oo wixii ilaahay uu kuu xadeeye aad ka tilowdi biqayri lxaqi xaq la-aan wa an tushrikuu wuxuu kaloo ilaahay reebay fawaaxishtiibuu ilaahay reebay kow baqyigiibuu ilaahay reebay labo wa an tushrikuu iyo inaad la wadaajisaan billaahi alle maa shay lam yunazil uusan usoo dejin bihi asaga la wadaagiji la wadaagiddiisa suldaana wax caddayn ah ilaahay wax kitaab ah iyo sunno uu u soo dejiyey ma jirto shirki baa xalaal ahe ha banaanaado oo ilaahay cid kale la caabuda anaana raalli ka ah weligii ilahay waxuma soo dejin taas shirki waa xaaraam jamiicu eh, kutuba oo ilaahay soo dejiyey rususha ilahina waa isku raacsanaayeen wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun iyo inaad ilaahay ku been abuurataan oo wixiidaan ka warqabin aada ilaahay ku nabtaan oo tirahdaan ilaahay baa sidaan baneeyey suuratulcaraaf aayadan ka hor iyo waxa ilaahay kusoo tilmaamo qolyihii gaalada ahaa oo mushrikiinta carbeed ahabaa waxay yidhaahdeen intay xumaato sameeyeen war waxaan maxaad ka rabtaan oo u samayseen shirkiga waxay yidhaahdeen abyo oday ka soo gaar weeyaanoo aabbayaashay aan horta kasoo gaarra waa qodob qodobka labaad allaahu amaranaa biha ilaahay baaba sidaana farayba labadii qodob oo ay sheegteen oo midna ahaa ilaahay baa na faray midna waa abyo oday ka soo gaar tii ahayd ilaahay baana na fara ilahay ka jawaaba tii kalena kama jawaabin sababtu waxa weeye ab oday kasoo gaar aabbaha iyo hooyadii baan ka gaaray intaas daliilkuguma fila qof walbuu iska garanaya wax baatil inay tahay laakiin tana ilaahay baana faray baa ilaahay wuxuu yidhi waxaad dhahdaa in allaha laa yaamuru bilfaxshaa ilaahay xumaata dadka ma faro shirkiguna waa xumaata tii ugu weyneyd waxaad dhahdaa ilaahay qisdi iyo cadaalad buu idin faraya marka wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun been la sheega waxaa ugu daran inaad ilahay ku been abuuratay waa tira ilaahay baa sidaan yidhi ilaahi baa sidaan amray ilaahi baa sidaan xarimay weligaa iska ilaali weligaa iska ilaali hawshaas masale diina haddii lagu weydiiyo aadan garanaynin ma ma aqaano naftaada horta waa barti ma aqaano dadka qaar bay ku adagta markaasuu ku ma aqaano lama yihaahdo a ah, isdhis waxaa weyaan dadka tusi war maxaa ku geliyey karkaarkuu ku weydaarinaya waa ku lugoynaya kaas marka ma garanayo nafta waa la baraa waana qeyb cilmiga ka mida iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa arraxmaanu allaha raxmaanka ah cala alcarshi carshiga dusi dushiisa ayuu istawaa ka sarmaray fii sabci mawaadica toddoba meelood ayuu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay fii suurati alacraaf acraaf suuraddeeda qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi ina rabbakum rabbigiin alladii kii weeye allaahu alla weeye alladii allahaasoo khalaqa uumay assamaawaati cirarka iyo wal arda dhulalka fii sittati ayaamin lix maalmood gudahoodna ku abuuray uma stawaa ilaahay wuu ka sarmaray cala alcarshi carshiga dushiisa wa qaala alla wuxuu yidhi fii suurati yuunus suuratu yuunus ilaahay wuxuu yidhi ina rabbakum rabbigiin allaahu alla weeye aladii allahaasoo khalaqa uumay asamaawaati cirarka iyo arda dhulalka fii sittati ayaamin lix beri gudahood uma stawaa ilaahay wuu ka sarmaray cala alcarshi carshiga wa qaala alla wuxuu yidhi fii suurati racdi allaahu alle alladii allihii weeye rafaca kor yeelay asamaawaati cirarka biqayri camadin tiirar la-aan xaalay yihiin cirarku tiirarkaasoo tarawna aada arkaysaan haa ayada uma istawaa ilaahay wuu ka sarmaray cala alcarshi carshiga wa qaala alla wuxuu yidhi fii suurati taaha arraxmaanu allaha raxmaanka ah cala alcarshi istawaa istawaa wuu ka sarmaray cala alcarshi carshiga dushiisa wa qaala alla wuxuu yidhi fii suurati alfurqaan uma istawaa ilaahay wuu ka sarmaray cala alcarshi carshiga wa qaala alla wuxuu yidhi fii suurati sajda alladii allihii weeye allahaasoo khalaqa uumay asamaawaati cirarka iyo walarda dhulalka iyo wamaa waxa baynahumaa dhexdooda ahaaday fii sittati ayaamin maalmo lixa dhexdood uma stawaa ilaahay wuu ka sarmaray cala alcarshi carshiga wa qaala alla wuxuu yidhi fii suurati alxadiid huwa alle alladii allihii weeye khalaqa uumay asamaawaati cirarka iyo walarda dhulalka fii sittati ayaamin maalmo lixa dhexdood uma stawaa ilaahay wuu ka sarmaray cala alcarshi carshiga ayuu ka sarmaray musanifku halkan waa sifadii shan iyo labaatanaad oo ka mid a sifaatullaahi uu kitaabkan ku sheegay wuxuuna sifaadkan sifadan u sheegay toddoba aayadood isagaana sheegay toddoba aayadood fii sabci mawaadica sooma jeedin toddoba meelood toddoba aayadood buu sheegay sifadaasina waxa weeye sifatu listiwaa waa ilaahay sarrayntiisa makhluuqa uu ka sarreeyo makhluuqo dhan waa ka sareeya makhluuqana intaan ognahay carshiga ugu sareeya carshigana ilahay wuu ka sareeya ayib ifadaas ayadaahi kow horta waa sifa ficliye ah sifat lmaji iyo sifat iyo ayay la mid tahay sifat lkalaam iyo waa sifa ficliya ana sifat ficliya kalaamko kale waa soo marrayo horeyna way u horeysay tajadudna way la imaanaysa waa ka suurtoobaya marka waa sifa ficliya ayib dhanka kaleeto sifada noocaanihi waa sifa khabariyo istiwaha ilaahay aan leenahay carshiguu ka sarreeyaa wadada aynu ku sugayno oo aynu leenahay waa ku sugnaatay waa khabar alle ka yimid ama rasuulkiisa ka yimid bas caqli ahaan ma ah toddoba aayadood oo ilaahay kalaamkiisiiya oo meelo kala duwanoo qur-aan ku jira soocaw maad arag ra'yigeenna marka ma ahana waa kalaamullaahi sidee ku sugaynaa ilaahay makhluuqa inuu ka sarreeyo carshiga ka sarreeyo alkhabar qur-aanka iyo sunnada nabiga sala allahu alayh wasalam si kaloo lagu sugayaa lama arko ayib ilaahay sarrayntiisa uu sarmaray makhluuqiisana uu ka sarreeyo aayaadka waxaad arkaysaa markuu samaawaadka iyo dhulalka abuuray kadib inuu ilaahay sarmaray uma istawaa cala alcarshi qaabku u sarmarayna inagu ma naqaano mana garanayno ayib ereyga marka al-istiwaa haddii aan waxba raacin oo istawaa keliya uu yahay oo aan xaraf jaar oo ilaa ah ama calaa uusan ku gudbin oo ku tacalluqin waxaa loo isticmaalaa awood iyo dhamaystir walamaa balaqa ashuddahu wastawaa ay takaamala markuu dhammaystirmay wey istawaa hadday ilaah raacdo oo ilaah ka dambayso culimmadu waxay leeyihin bimacnaa qasada weeye wuu qastay isagoo ilaa ay kudubtay oo culuwi caadiya loo isticmaalana culumada qayb qabta istawaa laakiin calaa hadday ka dambayso sida aayaadka toddobadaan soo ma jeeda istawaa calaa calaa calaa calaa waa alculuwu walirtifaac waa sarrayn ilaahay makhluuqiisa uu ka sarreeyo ilaahay makhluuqiisa waa ka sarreeya sarrayntaa ilaahay uu sarreeyo makhluuqiisana ka dhex yahay carshigaa uu sarreeya makhluuqa ilaahayna carshiga uu ka sarreeyaay culummadii salafku kulligood waa isku waafaqsan yihiin wax khilaafu masalada kama taagna waa mujmacun calayh salafu saalix waa isku waafaqsan yihiin in macnaheeda laga leexiyo oo macaani kale loo leexiyo oo istawahana lagu fasiro mulki culuwiga calaadana lagu fasiro istawa cala alcarshi carshiga in lagu fasiro waxa weeyaan sariir iyo waxa weeyaan lagu fasiro mulki sarayntana lagu fasiro qahri iyo qasbid iyo la wareegid tafsiirkaasu tafsiir saxa ma ah istawaa cala alcarshi carshigiibuu la wareegay oo yaa awal ka haystay cidda uu ka haysto kala wareegay waayo wuu qasbay muxuu uqas muxuu qasbitaanka maxaa ka wada ereygan ilaahay baa sidaa yiri istawaa in la diido oo istawlaa iyo lagu fasiro waa masala jahmiye iyo kasoo jeeda muctasilo in ama la diido ama macaanida kaleeto qaabka loo luqunjabaaro in la sugo ereygan oo la yidhahda ilaahay sarrayntiisu waa macluuma waa la yaqaan kayfiyada iyo qaabka uu sarreeyana waa majhuul oo ma garanayno in la rumeeyaana waa waajib ilaahay inuu makhluuqiisa ka sarreeyo in su-aalna iska weydiiyaana waa bidcu qaar baa wuxuu ku odhanaya ilahay soo carshiga kama sarreeya haa waxaa ka dhalanaysa ilaahay inuu makhluuqiisa qaar ka mida u baahan yahayoo carshiga inuu isku tiiriya iyo inuu sidaa sameey ah, waxaan adaa wata ilaahina ma oran rasuulkiisuna ma oran shuqulla kumale waxaas waxaa ka dhalanaysa saan waxaa ka dhalanaysa waxaan keenaya qofku markuu mucadilka yahay marka horeeto waa mushabbih wuxuu suuraysanayaa ilaahay baa imaanaya markuu maqla ilaahay baa wax maqla iyo imaatinkii uu yaqaanay oo asagu bani aadamka ku bartay iyo maqalkii uu bani aadamka ku yaqaanay iyo aragbuu bani aadamka ku yaqaanay kiibaa qalbigiisa kusoo dhacaysa markaasuu le subxana alla war ilahi hawshaa waa ka hufay hawshaas ilahi waa maxaa ka dhalanaya marka wuxuu hadana waa diidaya sifadaan dhan in la diido hadduusan diideyn waa in la luqunjabaaroo meel kale loo leexiyo marka arrinku sidaa ma ah waa sifa sifo ilaahay leeyahay wey sifadaani waan u sugaynaa see uu sugaynaa siduu qur u sheegay bes sida nebigiisu ugu tilmaamay bes sida saxaabadii iyo taabiciintii iyo dadkii walwanaagsanaa ay mareen sifadaani waxay ka mid tahaa sifaadka saxaabadii dadkii ardada ardadahayoo wax ka qaatay oo joogaba ama kuwii ku xigay oo joogaba inxiraafku dad ka mid dadka inxiraafay ila soo baxeen sida ogeed baad imaamu maalig iyo culummada qaarkood oo ka sii horreeyey iyo in la weydiiyey ilaahay baa carshigiisa ka sarreeya kayfa waqti horay soo baxeen sida ogeed bay culummadu ka hadleen tafaasiirtooda ku sheegeen kutub gooniya ka qoreen ku dadaaleen maqaaloodkooda ku tirabateen waxaa keenaya inxiraafkeeda wuxuu ahaa masalo waqti horeetaba soo bilaabatay dadka qaarna ay ka inxiraafeen markaasay culummadu ku talagaleen hawshaa inay daaweeyaan caalin calaa carshihi mustawin calaa carshihi irtafaca wuu kor noqday calaa wuu sarmaray waxa baa-inun min khalqihi makhluuqiisu ka baxsan yahay kulli inxiraafaadkaasay dadka culimmadahay ku daaweynayeen markay sidaa lahaayeen marka waa sifa sifaatka ilaahay ka mid ah ku darmanayno kuwa macna aysan xambaari karin ku xambaarayana ku darman kuwa ku shabahaya makhluuqoo odhanaya sidaan anigu meel uga sarreeyu ilaahay uga sarreeyaana ku darman mayno wasadida iyo dhexdhexaadka iyo khayrku wuxuu ku jiraa sidaa ilaahay uu yidhi rasuulkiisuna uu yidhi saxaabaduna ay mareen ardadii ay tarbiyayeenna ay mareen iyo culimmadii salafu saalix iyo ahlu sunnuhu inaynu marro aan dhiraano istiwaaan yaliiqu bijalaalih waa sarayn asaga u cunata weynankiisa iyo cadamadiisa makhluuqoo dhanna wuu ka sarreeyaa carshigana wuu ka sarreeyaa sarayntiisuna sarayn baa hasha iyo mid makhluuq mid shabaada ma ah sidaad ilaahay ulaaday waa xayi oo sifada ugu sifadaa ugu sugaysa xayaa ilaahay waxaad u sugtaa istiwihiisa makhluuqa u ka sarreeya khalaas sida aan xayaatada ilaahay tan makhluuqa u shabihin baa istawihiisa iyo sarayntiisa iyo culuwiisuna aysan makhluuqa u shabihin meella kama shabahdo meella ugama eka waana sharaf iyo ammaan fidrada aadamaha oo saliimkaana qofka muslimka ah, waa ku beeranta wuxuu ku leeyahay ilaahay iga sareey aan ku dhaartay wuxuu isku daraya asagoo ilaahay sarrayn u sugay iyo fartoo kor taagayo ilaahay iga sarreeyaan ku dhaartuu leeyahy waxbaa ku beeran ilaahay inuu ka sarreeyo sharaf iyo ammaana wey laakiin inaad tidhaahdid ilaaha anigu aan caabudayo laa daakhila alcaalam caalamka kuma jiro walaa khaarij alcaalam caalamka kama baxsana xagga ma jiro oo xagga ma jiro oo sidaas ma jiro waxyaalaha noocaas oo kaleeto falsafadda waa waa waa sax ma ah marka makhluuqiisuu ka sarreeyaa carshiga waa ka sareeya inaad waxa weye adigu wax u sugtidoo sidaad rabti ugu tasarruftidna maahane naska unbaan ka dambaynaynaa salafkii ummaddaan ka dambaynaynaa culummadii saxaabadaan ka dambaynaynaa ayagaanan u daynayn wax ilaahay abuurtay oo waxaan adiga qalbigaaga suuraysanaysidna dee waxa weeye meesha ma yaallaan waa sifa ilaahay u khaas ah ilaahay subxaana wa tacaala u cunanto munaasabo ah taadana aan shabihin ayib qaar baa waxaa laga yaba inay lafdiga istiwa calaa luqooyin luqada carabiga waxay ugu soo aroortay dhowr iyo toban macno oo sidaas yidhaahdaan maya istiwaa oo si kaleeta ha kusoo aroortay laakiin istiwaa calaa hadday kusoo aroorto waa culuw iyo irtifaac iyo sarrayn marka ilaahay makhluuqiisa wuu ka sarreeyaa aimada selafku qaab kala duwan bay u fasireen marka istiwaha la yidhahda fasira tafaasiirta laga soo guriyey qaar waxay ku leeyihiin maalan calaa wuu sarmaray qaar waxay ku leeyihin irtafaca ergaasi adeegsan qaar sacda sacuud sacuud bay isticmaalayaan oo saa iscayn ah iyo saad istaqara qaar baa isticmaalaya fowqa lafdiga ah qaar ka mida ah waxaa laga wariyaa inkastoo sixadeeda culamo badan ay ka hadleen lafdigaasi ma sugnaan ay leeyihiin qucuud oo kaleeto iyo juluus laakiin ma sugna ibnu mascuud iyo ibnu cabaas iyo xasan albasri iyo ayaa loo tiiriyaa laakiin culamada qaar badanoo ka mid ah waxay ma sugnaan lafdigaasi ma sugna marka ilaahay makhluuqiisa waa ka sarreeya baa-inun min khalqihi daata ahaan buuna uga sarreeyaa subxaana wa tacaala sharaf iyo wanaag bayna u tahay ayib todobada ayadoodoo qur-aanka ka midkaana ilaahay wuu ku sheega wax kalena musanifku uu sheegi doonaa kitaabka aan ku arki doono oo axaadiid kusoo aroortay bay jiraan intaan keliya kuma gaabsan karo culuwiga ilahi subxana wa tacaala wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbii ajmaciin ardada kitaabka rabta inay ka faa'idaysato isqoraya inaad is qortaan baa la rabaa xafiis idiin foran oo ad kusoo qoraysaan ma jiro lakiin idinku isxilqaama darsigan darsiga ku xiga ardaday rabta inay casharka ama wax laga weydiiyo ama itixaan ay ku galaan inay isa soo qoraan oo cawab ay qoraalka bilaabaan baan rabaa insha allah tacaala idinku dib isugu noqda dadka ardada oo ardaynimada diyaar ku ah qofkii iska dhegaysanaya caadibu iska dhegaysana cid aan idinka aqaan aan leehay qof hebelo xil saaraya ma jiro lakiin idinku isku noqda soo idinku arda ma tihid habeenka sabtida idinka qoranaa idinka rabaa marka idinku isqora insha allahu tacaala adiga magacaaga maxaa cabdilcasiis adaa qoraysa insha allahu tacala bas caawa bilow insha allah qofkii diyaar insha allah hays qoro ah allah barkeeyo